بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي بإذن ربنا تبارك وتعالى waxaynu laqmayn doonaa qasiidadan ina hor taalla ee loo yaqaano qasiidatu ibnulwardi ama laamiyatu ibnulwardi caawa oo taariikhdu ay tahay kun afar boqol iyo afartan bishii dilqacda shan iyo tobankeegii kuna beegan labada kun iyo sagaaliyo tobanka bisha toddobiyo tobnaad bishii toddobaad toddobiyo tobankeegii waxaynu soo qaadannay laba kitaab oo koo koobnaa qasiidadii loo yaqaanay laysa alghariibu oo cali bnu xuseen uu tiriyey ama la odhan karo nuuniyay ahayd oo nuun bay iyaduna ku dhammaanaysay iyo waxaynu soo qaadannay qasiidadii jurjaani oo iyadna loo yaqaano miimiyatuljurjaani markaa tani waxay noqon doontaa qasiidadii saddexaad waxaa la idhaahdaa oo caam ay ku tahay qasiidatu ibnulwardi waxaa kale oo la idhaahdaa laamiyatu ibnulwardina waa la idhahdaa waxaa kaloo la idhaahdaa nasyaxatu alikhwaan wa murshidat lkhullaanna waa la idhahdaa marka waxay caam ku tahay laamiyat lwardi ama qasiidatu ibnulwardi sheekha qoray waxaa la idhaahdaa cumar bin mudafar bin cumar bin muxamed binu abi fawaris sheekhu waxa uu ku dhashay meesha loo yaqaano macaratu nucmaan oo shaam ku taalla zaman almamaalik buuna dhashay hijriguna waxa uu ahaa lix boqol koob iyo sagaashan magaalada xalab ayaa uu ku barbaaray sheekhu faqiih ayaa uu noqday kadibna fafaaqa alaqraan dadkii ay isku faca ahaayeen isku midka ahaayeen waa ka soo dhex waa ka soo dhex culimada tilmaanta waxaa ka mid a ibnu xajar waxa uu yidhi wuxuu ahaa alfaqiih ashaafici ashaacir almashhuur wuxuu ahaa buuri sheekh faqiiha oo shaafici ah oo shaacirna ah mashhuurna ah ayaa uu ahaa buu oo uu ku tilmaamay subkina waxa uu odhanayaa ashaykh alfaqiih aladiib annaxwi zayn uddiin ibnulwardi saasuu odhanaya waa sheekh waa faqiih waa adiib waa naxwi laqabkiisana waxaa lo odhan jiray zaynuddiin baa la odhan jiray kunyadiisana waxaa la odhan jiray abuxafsin ibnu xajar mar labaad waxa uu odhanayaa wa uqsimu billaahi lam yandim axadu bacdahu alfiqha ilaa waqasara duunah ibnu xajar ayaa odhanaya allah ayaan ku dhaaranayaayo isaga dabadii cidi kamay gabyin fiqhiga ilaa haddii ay gabay ka samaysay waa ka hoos maray ibnu wardi ayaa u odhanaya shicirkiisu aad iyo aad ayaa u raqiiq ahaa aad iyo aad buuna u macaanaa subki mar labaad waxau odhanaya isagoo gabaygiisa tilmaamaya axlaa min asukari lmukarab sankor lasoo celceliyey waa ka macaanaa wa aqlaa qiimatan min aljawhar waana ka qaalisnaa xagga qiimaha marka la eegana jawharta waa ka qaalisnaa ayuu odhanaya marka waa erayadii culimmadu ay ku tilmaameen ee ay ku sifeeyeen wakhtiguu dhashay iyo meeshuu ku dhashayna waa aynu tilmaannay shuyuukhdiisii waxaa ka mid ahayd waxuu ka qaatay sharafuddiin albarisi sheekha la idhaahdo culimadiisii ayay ay ka mid ahaayeen culimadiisi waxaa ka mid ahaa sheekh islaam ibnu taymiyana ka mid buu ah isaga ardaydiisi waxaa ka mid ahaa axmed ibnu cabdillaahi ibnu moxamed al ansari waxaa kaloo ka mid ahaa inan isagu dhalayna arday ayaa uu ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa khaliil binu moxamed binu sulaymaan binu cali ashaafici alxalabi waa ardaydii wax ka qaadatay sheekhu raximah tacaala waxa uu leeyahay mu'alafaad fara badan ayaa uu leeyahay mualafaadkiisa waxaa ka mid a albahjatu alwardiya oo loogu magacaabo bahjatu alxaawi wuxuuna ku nadmiyey alxaawi alsagiir wuxuuna ka dhigay shan kun iyo saddex iyo lixdan bayd ayaa uu ka dhigay waa kitaab fiqiya waxaa kaloo kutubta uu qoray ka mid a almasaa'il almulaqaba fi lfaraa'id ibnu xajarna wuxuu ku magacaabaa alrasaa'il almuhadaba fi lmasaa'il almulaqaba waxaa kaloo ka mid a taxriir lkhasaasa fi taysiir khulaasa alfiyat maali ayuu nasri ka dhigay kitaabka alfiyaha ayaa uu nasri ka dhigay waxaa kaloo ka mid a kutubta uu qoray sharxu alfiyat bni maali waxaa kaloo ka mid a daw dura cala alfiyat bni mucdi alfiyada alfiyat bni mucdi ee naxwaha ana iyadana waxa weya sharax ayaa uu ku leeyahay waxaa ka mid a allubaabu fi licaab waa kitaab naxwa waxaa ka mid a tadkirat lgariib waa manduumo naxwa muqaamaadna waa leeyahay waxaa ka mid a kitaabkan ina hor yaala nasiixat likhwaan wa murshida lkhullaan dadka walaalaha ah tii nasiixada u ahayd iyo waanada asxaabtana waxa weeyaan iyo dadka saaxiibada ala waxa weeyaan hanuuninaysa tabta toosan ku ridaysay loona yaqaano laamiyat ibni wardi diiwaano sheekhu waa leeyahay markaa kutub fara badanna waa qoray oo mu'alafaadkiisa ayay ka mid yihiin kuwaasi aynu tirinay sheekhu waxa uu geeriyooday toddoba boqol sagaal iyo afartan markii hijriyadu maraysay sababta uu ku geeriyoodana waxay ahayd xanuunka uu ku dhintay daacuun ayaa waxa weeyaan sabab u ahaa oo uu ku dhintay ayaa yidhaahdaan culimadu haddii aynu tilmaano kitaabkan ina hor yaalla ee ibnulwardi laamiyadan ina hor taalla horta laamiye waxaa loogu bixiyey hoorsiga dambe beydka waxa weeyaan uu ku hoorsanaayo qaafiyada u dambaysa ayaa laam ku dhammaanaysa sidaa aawadeed baa laamiye loogu bixiyey laam bay ku dhammaanaysa weeyaan macnaheedu shuruux fara badan ayaa kitaabkan uu leeyahay in fara badanna waa loo cineeyey culimmadu aad iyo aad ayay u akhriyin jireen kitaabkan ina hor yaalla ardaydana waxaa lagula telin jiray inay xifdiyaan oo ay qaybaan waxaa ka mid ah alcarfu nadiyu sharxu laamiyat ibnu wardi oo uu leeyahay cabdiwahaab ibnu maxamed alkhamri oo dhintay kun iyo koob iyo soddon markay hijriyadu maraysay waxaa ka mid a ah sharaxa loo yaqaano fatxu raxiimi araxmaan sharxu nasiixati alikhwaan wa murshidati alkhullaan sheekh shaaficiya ayaa oo la idhaahdo mascuud bin xasan alqinaawi isna wuxuu dhintay kun iyo laba boqol iyo shan markay hijriyadu ahayd waxaa ka mid a alcidru lwardiyu sharxu laamiyat bni wardi waxaa ka mid a tafaasiil ljumal sharxu laamiyat bni wardi waa kitaab aad iyo aad u muhiima ah. tafaasiil eh, ljumal sharxu laamiyat bni wardi marka iminka sharaxyo fara badan waa laga helayaaba ila tahay kitaabkaasi fatxu raxiim araxmaan isna waa yaalaaba ila tahay kolley waa nadmi wuxuuna ku bixi doonaa baxarka loo yaqaano baxru ramal biyo sacabahaagaa lagaga dhargaabay soomaalidu tidhaahda markaa waxaa jira baxri iyo fani lagaga hadlo qaabka gabayga loogu dhawaaqi iyo sida loogu dhawaaqo fani u qaabilsan maa jiro alcaruud alqaafiya la idhahdo markaa baxarkan waxaa la idhahdaa oo ku bixi doono kitaabku baxru ramal baa la idhahdaa faacilaatun faacilaatun faacilun oo beydka hore saddex goor lagu celiyo faacilaatun faacilaatun faacilun oo beydka dambana saddex goor lagu celiyo wuxuu yidhi sheekhu اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل واترك القادة لا تحفل بها تمسي في عز وترفع وتجل والها عن آلة الله إن أضربت وعن الأمرد مرتجي الكفل إن تبدى تنكشف شمس الضحى وإذا ما ما سيزري بالأصل زاد إن قيسناه بالبدر سنا أو عدلناه بغصن فاعتدل وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجيد أمرا جلل واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل wtaqi llaha fataaqu wallaahi ma jaawarat qalba mri'in ilaa wasal laysa man yaqtacu turuqan baطla inamaa man yataqi llaha albaطl sadiqi sharca walaa tarkan ilaa rajulin yarsudu fi leyli zuxal xaarat اlafkaaru fi qudrati man qad hadaanaa sublana caza wajal kataba almowta cala alkhalqi fakam falla min jamcin waafna min duwal ayna namruudu wakan caanu waman malaka alamra wawalla wacazal ayna caadun ayna fircawn waman rafaca alhrama man yasmac yukhal inman saaduu washaaduu wabanow halaka alkullu walam tugni lqulal ayna arbaabu lxijaa ahlu nuhaa ayna ahlu lcilmi walqawmu luwal sayuciidu allahu kula minhum wasayajzi faacilan ma qad facal sidaasi ayaa noqonaya qaaditaanka loo qaadaya wuxuu yidhi sheekhu ictazil dikra alagaani walgazal waqul ilfasla wajaanib man hazal ictazil ka dheerow dikra alaqaani dumarka quruxdooda ku kaaftoomay ka sheekayntooda iyo hadalhayntooda ka dheerow walghazala kaftanka iyo haasaawahana ka dheerow waqul dha alfaslay ayil qowlo hadalka dhe hadalka alfasla xaqa iyo baadilka kala saara wajaanib ka dheerow man ay ayiladii kaka dheerow hazala ay laciba ciyaaray ay huwa manku wuxuu yidhi sheekhu ictazil buu ku bilaabay waa amrun min alictizaal amar laga soo qaatay ictizaal weeyi ictaziltani oo waa ficil amar waxaad ka dheeraataa buu yidhi dikra alaqaani dumarka quruxdooda ku kaaftoomay inaad ka sheekaysid oo aad hadalhaysid had iyo jeer taasi iskaga dheerow alaqaani alkhawaanina kutubta qaarkood way qorayaana waa jamcu haaniya weeyaan haaniya ayaa lagu jamciyey marka khaniya waxaa loogu magacaabay bay dhahdeen culimadu liannahaa tastakhnii bijamaaliha can iziina waxay kaga kaaftoontay quruxdii ilaahay uu siiyey ee ilaahay uu u dhaliyey qurux kale oo la soo iibsado ayay taasi kaga kaaftoontay qaarkoodna waxaybay dhahdeen mane alkhaniya waxaa la idhaahdaa waa almar'a allatii tudlabu walaa tadlubu waa iyada la doono ee la dalba iyadu waxba aan dalbin taasaa la ydhahdaa bay yidhahdeen marka wuxuu leeyahay oo amar ku siinayaa qofka ula talinayo waxaad ka dheeraataa buu yidhi dumarkaa quruxdooda ku kaaftoomay hadalhayntooda iyo xusuustooda iskaga dheero waalghazala kaftanka iyo haasaawahana iyadana ka dheerow waquldha buu yidhi alfasla waquldha alqawla hadaldhe hadalka alfasla xaqa iyo baadilka kala saarayana ku hadal wa jaanib bimacnaa ibtacid weeyaan ka dheerow man ay ay ladii hazala bimacnaa ay laciba qofka ciyaarana iskaga tago ayuu ku mashquulin markaa macnaha beydku wuxuu noqonayaa utruki dikra annisaa'i wataqazula bihinna waxaad ka tagtaa hadalhaynta dumarka aad hadal haysid iyo haasaawaha aad la haasaawaysid ka dheerow waayo liannahu yajuruka ila almacaasi wa rukuubi alahwaa'i wa macsiyati araxmaani wa taacati shaytaan wuxuu ku gaadhsiinayaa oo uu kuu jiidayaa macsiyuu bartanka kuu dhex dhigaya iyo inaad fuushid oo aad ku dhacdid waxa ay naftaadu jeceshahay allaha raxmaankaa inaad caasidid shaydaankana inaad adeecdid ah, rasuulkuna waa kila sala allahu alayhi wasalam maa taraktu bacdii fitnatan adalla cala arijaali min annisaa dabaday kamaan tegin fitna ragga kaga daran waxa weeyaan dumarka min xadiidi usama markaa macnaha beydku intaasu kusoo ururaya walow lam yakuna khaaniyaat iyayna ahaanba kuwo qurux badane in laga dheeraado oo laga fogaado maadaama oo macsidaasi ay kuu jiidayaan ayaa waxa weeyaan laga qaadanaya alfasla bimacnaa ayilxaqa wey waa qowlka xaqa un ku hadal wa janib man hazla alhazl min alhazli buu ka keena wayudlaqu cala albaili wاllacibi wاlhadayaan waxaa lagu magacaabaa oo lagu idlaaqa baailka iyo lacibka iyo hadayaanka ayaa lagu magacaabaa oo lagu idlaaqa wuxuu yidhi ictazil ka dheerow dikra alagaani dumarka quruxdooda ku kaaftoomay ka sheekayntooda iyo hadalhayntooda ka dheerow walghazal walghazala haasaawo adla haasaawaysidna ka dheerow waqul dhe alqawla hadal dhe hadalka alfasla cad ee xaqa iyo baadilka kala saaraya wa jaanib ka dheerow man ay ayladii kaka dheerow hazala ay laciba ciyaaray ay huwa manku qofka ciyaarana waxa weeyaan isagana ka tag oo wakhtigiyuuna kaaga lumin amaa de waxa weeyaan haddii guur iyo waxaasi uu soo galo dee iyada waxa weeyaan sharciga ayaa noo baneeyey oo tilmaanta ayaa loo maraya iyada amaa wixii intaa ka soo hadhay ka dheero buu ku leeyahay haddii kale macaasidaasi iyo fasaadkaasi ayay bartanka ku dhigi nimanka shucarada waxa caado wahaan jirtay nin kasta waxa weeyaan gabadh buu waxa weyan ku tacalluqi jiray ilaa markii dambe ay yidhaahdeen banisaagu waa miftaaxu shicri bay yidhahdeen waa shicirka iyo gabayga furiisa bay yidhahdeen imruqays oo kale waxa weeya uu ka sheekayn jiray markaa dhammaan saasay ku wada halqabsan jireen inkastoo waxa weeyaan culimmada udabaha qaarkood waxa weeyaan iyagu ayna adeegsan sida shanfaro oo kale iyo waxa weeyaan laamitu cajam oo kale iyo iyagu ayna adeegsan aqiimuu bani umi suduura matiyikum fa inii ilaa qawmin siwaakum laamyadu halkaasuu ka bilaabi doonaa isagu ka kalena asaalatu ra'yi saanatni cani lkhatali halkaasuu isna ka bilaabi doonaa markaa sheekhu waxau ihi ictazil ka dheerow dikra alaqaani dumarka quruxdooda ku kaaftoomay hadalhayntooda iyo walghazala ahaa saawaha waqul dha alfaslay ay alqawla hadalka dha alfasla xaqa iyo baatilka kala saara wajaanib ka dheerow man ay ayiladii kaka dheerow hazala ay la ciba ciyaaray ay huwa manku wadaci dikra liayaami siba faliayaami siba najmun afal wadac ka tag addikraa xusuus aada xusuusatid liayaami siba caruurnimada maalmaheedii xusuus aada xusuusatid ka tag faliayaami siba ay fastaqara waxaa sugnaaday liayaami siba sabinimada iyo caruurnimada maalmahoodii waxa u sugnaaday najmun xidig ama najmun ay mithlu najmin xidig oo kale ayaa u sugnaaday najmiga oo afala dhacay ay huwa najmigu wuxuu leeyahay wadac bimacnaa utruk weeyaan waa ka tag waa amar wey markaa ficilka wadaca la culimada qaarkood waxay leeyihiin waxay leedahay amar iyo mudaarice maadi mele bay yidhahdeen laakiin sida saxiixa ah maadina waa ay leedahay bimacnaa utrik weeyaan waa dacdani waa addikru billisaan carabka in laga xuso oo laga sheego ama atadakuru bilqalbi in qalbiga laga xusuusto liayaami sibaana wuxuu ujeedaa dee maalmihii caruurnimada dacfi fara badan dacfu ra'yi ayaa jiray waxaa jiray qilatulwacyi ruuxu wax badan muu weelin jirin marka wuxuu leeyahy noloshaada oo dhan sidii caruurnimada un iyadana ha ka dhigin oo ha u baylihinin buu leey halkaasuun ha mari waa kii xadiisku rasuulkuna sal allahu alayhi wasalam min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacni inuu ruuxu ka tago waxyaalaha maalayacnigaa ee aan khusayn ee aan dantiisa ahayn ayaamkana waa mutlaqu zamanun buu uga jeeda faliayaami siba waa khabarkiio soo taqadumay najmuna waa mubtadihi oo muahara afalana waynu ka sifaynanaa najmiga oo afala dhacay waayo dee waa nakiro najmuntani wuxuu yidhi wadaci ka tag adikraa wadaci dikra wadac ka tag addikraa xusuus aad xusuusatid liayaami sibaa maalmihii caruurnimada faliayaami sibaa ay fastaqara waxa u sugnaaday liayaami sibaa sabinimada maalmaheeda najmun xidig ama najmun ay mithlu najmin xidig oo kale xidiga oo afala dhacay marka wuxuu leeyahay maalmihii ku soo dhaafay dib waxba ha ugu mashquulin waayo waktigan aad taagan tahay ayaa kaa baylahaya waxaynanu naqaanaa waktigu inuu saddex un yahay ama alamsi faqad dahaba bima fii shalayto wixii aad samaysay way la tagtay haddii ay wanaag ahayd iyo haddii ay xumaan ahaydba way ku dhaaftay wa amaa hadan falacallaka laa tudriku berritona waxaa suuragalaba inaynad gaadhina geeridu ay ku qaado wa ama alyawm falaka facmal fiih maalintaa aad nooshahay ayaad ku leedahay marka wuxuu leeyahy waxba maalmihii caruurnimada dib ha u jaleecin oo waxa weeyaan ha xusuusanine yayna waktigan hadda taagan kaaridine xusuustooda iska da carabkana ha ka xusin qalbigana waxa weeyaan ka xusin buu kuleeya iska dhaaf markaa dikraaga wuxuu uga jeedaa wixii aan nafci lahayn ee aan dheef kuu soo jiiday inaad ku mashquulshid aad kaga sheekaysid iskaga tag buu kuleeyahy amaa wixii khayra isaga miyaa dee kaasi waa khayr in laga sheekeeyana iyada dhibde kuma jiro iyo wax shigi kuma jiro waayo waxaa la yidhi asacaadatu taduumu biqadri maa yadkuruha alinsaan sacaadada iyo guusha iyo wanaaggu waxa ay daa'imtaa ruuxu inta uu ka sheekeeyo ee uu xusee uu hadalhayo markaa yaridiisa qofka allah subxaanahu wa tacaala taacaadka uu waafajiyaa waxa weeya noloshiisa oo dhan ha ka sheekeeyo si ay hawshaasi ugu ilaaliso inuu firfircoonaado himadiisuna ay kor u noqoto wuxuu yidhi wadac ka tag addikra xusuus liayaami siba sabinimada maalmaheedii aad xusuusatid fa liayaami siba ay fastaqara waxa sugnaaday liayaami siba sabinimada maalmaheedii najmun ay milu najmin xidig oo kale najmiga oo afala ay dahaba waqaaba tegay oo maqnaaday ina axlaa ciishatin qadaytahaa dahabat ladaatuha wlmu xal ina axlaa ciishatin nololtii ugu macaanayd qadayta waad gudatay ha nolosha dahabat waa ay tagtay ladaatuhaa nolosha macaaniyaalkeegiina waa ay tegeen walxaal bay macaaniyaalkaasi tegeen alimu dembigiina xalla ay baqiya u baaqi noqday oo u hadhay wuxuu yidhi axlaa waa ismu tafdiil min alxulwi baa laga keenay maxaan wuxuu leeyahay ina ahnaa baa nusqa qaarkoodna ku qoran nololtii ugu hunguri marka wanaagsanayd ba noqonaysa wuxuu tacliil u yahay oo beydkani u collaynayaa nahyigaa ah hore ee lagu diiday xusuusta iyo hadalhaynta maalmahaasi caruurnimada aad hadal haysid wuxuu leeyahay nolol macaankeegii iyo wanaaggeegii waxa weya waad soo dhammaystiratay dunuubtii aad samaysayna way tagtay dunuubtii aad samaysayna way tagtay calaa sabiili mithaal haddii ay xumaani kaa dhacday oo waxa weya tusaale ruuxi uu zine ku dhacay dee waxaasi wuu tegey hase yeeshee dembigii xumaantaasi iyo macsiyadaasi isagu waa baaqi oo meesha waa yaalla haddii aad cid xamatay haddii aad cid xamatay wuu ku dhaafay oo way tagtay dembigii baaqiga ka noqday ee ka hadhayna xalla waa baaqi isagu meeshiisii buu yaalla meeshiisii ayaa waxa weeyaan u yaalla marka wuxuu leeyahay nololtii ugu wanaagsaneed waad dhammaystiratay macaankeegii iyo wanaagyaalkeegiina way jeedsadeen wixii dembi ahaa ee ka dhashay waxaa jeedsadayna baaqi muu noqday bimacnaa tawbada iyo istabaqabashada ku dadaal buu leeyahay inna axlaa ciishatin nololtii ugu macaanayd qadayta waad dhammaystiratay haa noloshaa khabar baynu ka dhignay jumlada ka kooban ficilka iyo faacilka iyo mafcuulka dahabat waa ay tagtay ladaatuhaa ay ladaatu dunuubiha dunuubteeda macaaniyaalkeegiina waa ay tageen ladaat waa jamcu ladatin waana didulalam xanuunkuu ka soo jeeda macaankeegiina waxa weeyaan wuu tegey buu leeyahy dahabat ladaatuhaana waxaanu ka dhignay khabar labaad wa ahbaruu biitnayn aw biakara can waaxidin kahum suraatun shucara alfiyat bnu waa sax wuu tacadudi karaa khabarku waxaa kaloo bannaan inaynu ka sifayno ciisha tinta icraab ahaan haddaynu eegno inna axlaa ciishati nololtii ugu wanaagsanayd nolosha oo qadayta aad dhammaystiratay adigu haa ay ayil caysha nolosha dhahabat way tagtay taasa khabarkii noqonaysa marka ladaatuhaa ay ladaatu dunuubiha dunuubteeda macaaniyaalkeegii waa ay tegeen wal xaal bay tegeen alithmu dembigiina xalla ay baqiya u hadhay ay huwa ithmigu walimu xalla jumladaasina waa xaaliya jumladu haddii xaaliya noqotana laba shardi baa laga maarmaana waxaanu ku qaadanay qawaacidka an takuna jumlatan khabariya waa inay tahay jumlo khabariya iyo in raabit la helo soo maa raabitkaagina saddex mid buu noqdaa saddex mid buu noqdaa inuu damiir iyo wow wada socdo yahay iyo inuu yahay wow keliya iyo inuu yahay waxa weeyaan damiir keliya hadda waa wowdaas isku xidhasanta walxaal alimu xall dembigina u baaqi noqday wuxuu yidhi watruk ilghaadata laa taxfil biha tumsi fii cizin rafiicin watujal watruk ka tag watruki wuxuu saa u leeyahy u kasrinaya waa iltiqaau saakiniin in saakinaan iltaqa yagsir maa sabaq wain yakun liinan faxadfuhu istaxaq kaafiyadu ku yidhahda maxamed ibnu maalik kitaabka laga soo gaabiyey alfiyat ibnu maaliga hadday laba saakin kulmaan saddex dariiqaa la maraa haddii ay yihiin maxay saxiix ka hore ayaa la kasriyaa in saakinaan iltaqa yagsir maa sabaq wain yakun liinan faxadfuhu istaxaq watruk ka tag alkaadata gabadha jilcdasan laa taxfil ha la kulmin bihaa ee ayilqaada qaadada ha la kulmin tumsi waxaad ahaani kaa'inan mid ku sugan fii cizin sharaf wa turfac waa lagu kor wa tujalla waa lagu weynayn buu ku leeyahy utrug waa amar ka tag wey waxay leeyihin waa alfataat annaacima allayna waa gabadha jiladasan wey laa taxfil alixtifaal asalkiisu waa aljamcu waa kulanka wey laakiin macnaha looga jeeda waa alihtimaamu zaa'id waa in aad loo daneeyo wey tumsi waxaad ahaan wey fii cizin sharaf dhexdeed mid ku sugan wa turfac wa tujal bimacnaa naadimku wuxuu kugu hanooninayaa haddii aad ka tagtid ihtimaam iyo danayn aad danaysid waxa weeyaan gabadhaasi oo aad ku tacaluqdid yacni waxa weeyaan hawshaasi aad ka tagtay inay tahay sabiilu alcizi waalrifcati waalijlaali fi ddaarayn inaad guul iyo cizi iyo kor noqosho aad helaysid labada daaroodba dalbitaanka aad dalabtid aad raadisid gabadhaasina qalbigaaguna uu ku mashquulaa in uu kuu soo jiidaayo dulli iyo hawaan iyo liidasho inay kuusoo jiidayso taas buu ku caddaynaya markaa wuxuu odhanayaa qinaawi wuxuu odhanayaa fatxu raxiim araxmaan wuxuu odhanayaa takraar kuma jiro beydkan iyo beydkii hore alqaada buu soo celiya kii horena iyadna waa lagaga soo sheegeeya soo wax takraari kuma jiro iska ilaaliya ficilkaa markaad ku dhawaaqaysaan ismiga takraar tikraara ugu dhawaaqina waa takraar wey takraar baa loogu dhawaaqa kulu masderin jaaa calaa wasni tafcaalin ka tanqaadin fa bilfatxi ilaa tibyaan wa tilqaa bay culimadu fa bilkasri labadaasa laga soo reeba tilqaa iyo tibyaan amaa waxa kale ee tafcaal ku yimaado wasankaasi bifatxi taabaa lagu dhawaaqa iska ilaaliya marka wuxuu leeyaha takraar ma jiro oo lama soo celcelin labadan bayd baydkan lama soo celin baydka hore ee qasiidada lagu bilaabay sheekhu wuxuu kuu diidayey xusuusteeda iyo takasulkeeda ayaa uu kuu diidayey baydkanna wuxuu kuu diidayaa inaad dalabtid oo aad raacaysid oo aad ku tacalluqdid ama ariiqo sharciya wixii amiya oo aad u marisid oo nikaaxiya dee taas iyadu waa meel gaari wey meel gaari wey wuxuu yidhi watruk ka tag alkaadati ay ayilmar'ata naacima gabadha jilcdasan ka tag laa taxfil ha la kulmin ama laa taxfil haba u aaba yeelin bihaa ay ayilkaada tumsi waxaad ahaan anta adigu kaa'inan mid ku sugan fii cizin sharaf wa turfac waa lagu kor wa tujalla waa lagu weyna waturfac iyo tumsi baa lagu cadfaya tumsi ficilkan maxaa jasmiyey ficilkan waxaa jasmiyey waxaa lagu jasmiyey bay lahdeen culimadu jawaab dalab wa turuk soo amar ma jawaab alab baa lagu jismiye bay leyin tumsi waana qowlkii daciifka ah qowlka raajixa ah intii adaatu shardig iyo ficlu shardigii baa go-an in tutrik alhaadata tumsi weeyaan ficlu shardigii iyo waxa go-an adaatu shardigi watruka tag alhaadata ka tag laa taxsil ha u aaba yeelin biha ay ayilhaada tumsi waxaad ahaani adigu kaa'inan mid ku sugan fii cizin sharaf walha can aalati laahwin adrabaat wacan ilamradi murtaji lkafal intabadaa tankashiif shamsu duxaa waidama ma sayusri bilasl wuxuu yidhi walha ka mashquul can aalati lahwin lahwiga iyo ciyaarta aaladeeda iyo qalabkeeda ka mashquul aaladaasoo adrabat ka mirqaansiisay ay hiya aaladu wa can ilamradi garmalaytigana ka mashquul amradka fali sinta dhaqdhaqaajinaya sinta lulay intabaddaa haddii uu muuqdo ay huwa amradku shif waxa madoobaan shamsu duxaa barqinka qoraxdiisaaba madoobaan wa idaa maamaasa haddii uu xaragoodana yuzri waxa uu ku liidaa ama uu ku nuqsaamaa bilasali waranka zaada waa ziyaadaa ay huwa amradku inqisnaa hadii aan shabahno hu amradka bibedrin dayax haddii aan ku shabahno sanan xagga iftiinka ay zaada alayhi waa ziyaada ow cadalnaa haddii aan barbar dhigno ama aan la sinno hu amradka biqusnin laan factadala ay fa huwa amradkii ictadala waa dhigmaa ay huwa amradku wuxuu leeyahay walha bui walha waa ka mashquul bimacnaa waxay ka dhigan tahay waa utruk wacrib ka tag oo ka jeedsa wey can aalati lahwin lahwiga iyo ciyaarta qalabkeeda iyo aaladeeda iska ilaali oo ka tag oo ka dheero aala marka waa mufrad qaarkoodna waxa ku qoran can aalaati waa jamici unbay noqonaysa adrabatna darbiga waxaa la dhadaa waa fudayd iyo nishaad iyo firfircooni ruuxuu helo wa can ilamrad amradkana waxaa la dhaahdaa waa man lam tambut lahu lixya waa qofka aanu garhku usoo bixixin wakhtigii garh soo bixitaankana aan gaadhin baa la dhadaa ama qofka garhku usoo baxay isaga athau baa la dhadaa athau oo taa ayaa la ahriya athau baa la dhadaa murtaj alirtijaal waa ataxriik baa la dhada waa dhaqdhaqaajin weeyi alkafal marka la taxriikiyo la xarakeeyo waa alcajuzu waa qarqarka dambaa la dhada kafalka in tabada bimacnaa ay dahara weyan tabada ay dahara haddii uu muuqdo tankasif bimacnaa yadhab daw-uha iftiinkeegaa tegi weeyaan iftiinkeegaa tegi shamsu duxa barqinka qoraxdiisa muxuu aduxa ugu idaafeeyey shamsadii wuxuu ugu idaafeeyey liannahaa akharu dawan fii dalika alwaqti maca cadami iidaa'ihi wakhtigaasay ugu nuur badan tahay oo ay ugu iftiin badan tahay wax dhiba iyo wax kulaylana male markaa de wax kulaylana male waidaa maa maasa waidaa maa iska ilaali fi luqa alcarabiya yaa aaliban khud faa'idatan maa bacda idaa zaa'ida bay dhahdaa yaa aaliban ardayow khud faa'idatan faa'ido qaado maa bacda idaa zaa'ida ma iyo idaa haddii iska daba dhacaan maadaasi waa zaa'ido waidaa maasa maasadan laba meelood in laga soo qaataa suuragala in laga keenay min almawsi ah, maws in laga keenay haddee maws laga keenay waa xalqu shacri in timaa la xiro marka waxay noqonaysaa waa idaa xalaqa ra'sahu bilmuusa marka madaxiisa uu ku xiro midiisha iyo in laga keenay min almaysi ya haddee mays ay noqotona waa atabakhturu walmaylaanu filmashi waa ruuxu markuu laafiyoodo ee uu isjejebiyo ayaa la dhahdaa yuzri bimacnaa yuciib wuu ceebeeya ama yuzri yatahaawan oo yaxtaqir wuu ku liidmaa oo uu ku nuqsaama weeyaan alasal wax kastoo jilicsan baa looga jeeda lakin waxay u isticmaalaan alruxmu warankay u isticmaalaan waxaa kaloo nugu tegi doonaa laamiyatu cajam falxubu xayu lcida walustu raabidatun xawla alkinaasi lahaa gaabun min alasali halkaana waan ku mari doonaa waa yahay qisna bimacnaa waa shabahnaahu haddii aan ku shabahno weeyaan markaynu qasrino ee sana ladhaa sana la qasriyo waa ay dawan waa xagga iftiinka cadalnaa bimacnaa sawaynaahu waa haddii aan la sinno oo wa aqamnaahu muqaamalqusni meeshii laanta aan joojino wuu la dharartamayaaba wuu la dharartamaya waaya markaa macnaha isku duuduuba wuxuu ku leeyahay aalada lahwiga haday kabankii tahay iyo wixii loo garaacayay oo dhan waxyaalahaasi oo dhan iska ilaaliya oo ka dheero waa ku mashquulin weli waktigaas kaga lumin amradkana isagana iska ilaali bu ku buu socodiy ku cadfay soo amradkana ku mashquulo iska ilaali buu ku ya iska ilaali ayaa waxa weeyaan uu leeyahay oo wuu diidaya can atacaluqi bilamrad waana ruuxaasi aynu tilmaanay garhku aanu usoo bixin garhku waxa weeyaan aanu usoo bixin sababtuna waxa weeyaan in laga mashquulo oo laga dheeraado qofka amradkaa ee quruxda san hawshaasi waxay kaa joogsanaysaa fitan aad iyo aad u fara waayo tacaluqa lagu tacaluqo amradka waa ka khatarsan yahay oo waa ka halis badan yahay tacaluqa lagu tacaluqo nisaaga iyo dumarka inkastoo labadoodaba uu shar ku jiro sababta oo ah nikaaxu de inuu sabiil iyo wadda u noqdo ayaa suuragala gabadhi uu ku gaadhsiiyo laakin walaakin laa sabiila ila amrad marka waxaa suuragala sheekhu waxaan ugu celceliyey amradka wakhtigii uu noolaa inay fitantiisu aad ay u fara badnaydba oo wax ikhtilaad laydhaayo rag iyo dumar ay isdhex qaadeen aanu jirinba aanu jirin sida aawadeed buu leeyahay uu aad ugu dheeraaday iska ilaali qofkaasi amradkaana ha ku fitnoobine wuxuu yidhi walha ka mashquul can aalati lahwin ciyaarta aaladeeda iyo qalabkeeda ka mashquul aaladaasoo adrabat mirqaansiisay ay hiya aaladu wa canilamradi ay walha ka mashquul canilamradi garmalaytigana ka mashquul amradka murtajilka fali sinta dhaqdhaqaajinaya ee sinta lulayana isna iska ilaali in tabaddaa haddii uu soo muuqdo waa ficlu shardigii tankasifna waa jawaabu shardigii intabadaa haddii uu muuqdo ay huwa amradku tankashif waxa madoobaan oo nuurkeegu u tegi shamsu duxaa barqinka qoraxdiisa wa idaa maamaase ay wa idaa maasa haddii uu xaragoodana yuzri waxa uu ku nuqsaamaa bilasali bimacnaa kibir waxa uu ka qaba ilaa ooduhu dhex qaadaayo oodaasaa nuqsaamisa oo xaraga jebisa zaada waa ziyaadaa inqisnaa haddii aynu ku shabahno inagu hu amradka bibedrin dayax sanan xagga iftiinka ey zaada calayhi dawan xagga iftiinku ziyaada u fiirso qismna waa ficlu jawaab shardigii wuu go'an yahay jawaab shardigii wuu go'an yahay oo waa zaada calayhi baa go'an waayo zaadadaa hore waxay u yaqaanaan culimmadu daliilu jawaab bay dhahdaan xagga luqada marka la joogo jawaabkii bayna tusinaysaa jawaab shardigii markaa ficlu shardigii waa waa qisnaada wey jawaab shardigina wuu go'an yahay waa maxduuf iska ilaali sanana waa dawan zaada waa ziyaadeey huwa amradku inqisna hadii aynu qiyaasno haddii aynu ku shabahno huwa amradka bibedrin dayax haddii aynu ku shabahno sanan ay dawan xagga iftiinka ay zaada calayhi waa ziyaada dawan xagga iftiinka ow cadalnaa haddii aynu barbar dhigno ay in cadalnaa bay ka dhigan tahay way ku cadfantahe haddii aynu barbar dhigno oo aynu la sinno inagu hu amradka bihusnin laan haddii aynu la sinnona oynu ku dhararinana factadala ay fa huwa amradkii ictadala waa u dhigmaa ay huwa amradku jawaab shardigina jumladaasi dambe ismiyada ayuu noqonay faadaan gelinay fahuwa aynu soo qadarnay halkaan amradkii buu kaga baxay ka waftakir fii muntaha xusni aladii anta tahwaahu tajid amran jalal waftakir ka fikir fii muntahaa xusni aladii kii wanaagiisa gebagabadiisa anta adigu tahwaa ad jeceshahay hu ladiiga tajid waxaad ku ogaan adigu hu ladiga amran amar ayaad ku ogaan amarkaasoo jalalan weyn ama jalalan yar ayaad ku ogaani waftakir bimacnaa tafakar wey waa fikir muntaha laba mid baa noogu bannaan sarfigaynu ku arki doonaayo inaynu ka dhigno darfu makaan iyo inaynu ka dhigno master mimiya labaduba way bannaan tahay oo loo jeedo makaan alintihaa meeshii gebagabadu ay ku dhammaanad intihada makaan lintihaa meesha shayguu ku dhammaaday uu ku gebagaboodo iyo in loo jeedaba master lefty oo master mimiyo oo dhammaanshihii loo jeedo labada way bannaantao sarfigaan ku arki doonaa marka wuxuu leeyahay waxa aad rabtid wanaagiisa bal eeg haddii uu wanaagsan yahay famshi ku soco haddii kale una wanaagsanayna dee taqallab canhu ka gadon ha ku sii soconine saasuu ku leeyahay waftakir ka fikir fii muntahaa xusni ladii kii wanaagiisa gebagabadiisa anta adigu tahwaa aad jeceshahay adigu hu ladiiga tajid waxaad ku ogaan waa wajadadii labada mafcuul qaadanaysa inaa wajadnaahu saabira tajid waxaad ku ogaan adigu hu ladiiga amran amar baad ku ogaan iyo arrin amarkaasoo jalalan liita ay xaqiiran yar oo liita waftakir waan sheegno waa tafakar wey muntaha laba mid bay ku noqon kartaa inuu darf makaan yahay iyo inuu master mim yahay labadaba way noqon kartaa tahwa hawa yahwa hawiya yahwa tahwa waa bimacna alcishqi markay saa noqoto bimacna alcishqi weeyaan hawiya yahwa ama tahwa waa bimacna alcishqi weeyaan laakiin hadday noqoto hawa yahwi hadday noqoto iska ilaaliya hawa yahwi haddii ay noqoto waa bimacnaa saqaa aw sacida baa la dhada waa dhicitaanka weya markaas wayahwi bilwajihi min athuraya wayubdilhu makaana alfawqi taaxta iyadoo mudaarica waxba adeegsada maxay abu isxaaq alalbiri soo ma waan qaadanay lata risaalada lafteeda mar baan dul marnay markaa hawaadani waa tii cishqiga weeyaan tii cishqiga weeyaan ee tii soo dhicitaanka maaha iska ilaali tajidna laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii koowaad wuu xadfan yo hudhe amrana waa kii labaad jalelana waa sif tahwaahu ay tuxibuhu wa tamiilu ilayhi adu iilanaysid jalalana waa amran xaqiiran weyan ay xaqiiran weeyaan markaa lafdigan jalal culimmadu waxa waa min asmaai adaad waa waxyaalaha iska soo horjeeda wax weynna waa noqdaa wax yarna waa noqdaa labadaba ku wada dhaca labadaba wuu ku wada dhacaa markaa jalalan de amrantaynu ka sifaynana sooma arrinkaasoo jalalan waana la reebay de waa daruuratu nadmiga ama waa nimankii reer rabiica soo garan maysaa luqatu rabiica waayo lanahum yaqifuuna almansuuba calaa suuratihi lmarfuuci walmajruur waa inay qawaacidka ku qaadanay saasay waxa weeyaan ugu waqfiyaan oo ay ugu joogsadaan wuxuu yidhi waftakir ka fikir fii muntahaa xusni ladii kii wanaagiisa gebagabadiisa ama kii wanaagiisa makaanu dhammaanshihiisa anta adigu tahwaa aad jeceshahay hu ladiiga tajid waxaad ku ogaan hu ladiiga amran amar baad ku ogaan amarkaasoo jalalanaya xaqiiran liita markaa beydkan wuxuu kaaga digayaa yani waxa weeyaan alhawa inaad raacdid walaa tattabic alhawa fayudilaka can sabiili lah iska ilaali buu ku leeyahy wa inamaa sumiya alhawa hawan waxa loogu magacaabay liannahu yahwi bisaaxibihi ilaa maa laa muraada lahu fiih waxaanu waxa weeyaan damba ayna ugu jiran oo aan khusaynin ayaa waxa weyaan ay kula hoobataa markaa eeg alhawa tahwa alhawa haddii la qasriyo waa muraadka halkan looga jeede ahwaaun baa lagu jamcinaya jamci waa ahwaaun haddii laakiin ay tahay alhawaau oo lamado oo mamduudo ay noqoto waa waxaa la idhahda maa bayna asamaai walardi waxa udhexeeya alhawa taasay noqonaysa jamceeguna ahwiye ayaa u noqda ahwiyu ku yimaada markaa lafdiga alhawa waxaa lagu idlaaqaa bimacna almaxaba ama bimacna alxubi waa lagu idlaaqa waayo shaacirku wuxuu uga jeedaa bimacna alxubi anta tahwaw saasuu uga jeeda waxaa kaloo lagu idlaaqaa bimacna albaatil baa lagu idlaaqa walaa tattabic alhawa fayudilaka can sabiili lah de waa bailkaa raacin wmaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuha wamaa yandiqu can ilhawa dee rasuulku hawi iyo baail kuma hadlo can ilhawa cantaasi aayadda ku jirta oo bimacna albaa wey waxaad ugu laaban kartaan sharaxa fatxu raxiim araxmaan si fiican buu u faahfaahinaya ka soco wahjur ilkhamrata in kunta fatan kayfa yascaa fii junuunin man caqal wtaqi llaaha fataqwa llaahi ma jaawarat qalba mri'in ilaa wasal wuxuu yidhi wahjur ka tag alkhamrata khamrada ka tag in kunta haddii aad tahay fatan wiil dhallin yaro caqligiisuu dhammaystiran hadii haddii aad tahay baashaas iskaga tag kayfa yasca waa yaaba sideebuu ugu socon man ruux sideebuu ugu socon manka oo caqala caqli yeeshay ay huwa manku fii junuunin ay fi junuunihi waalidiisa sideebuu ugu socon waaba yaabe sideebuu waalli ugu socon wuxuu yidhi wahjur bimacnaa utruk watajannab weeyaan utruk watajanab utruk ilkhamrata watajanabha in kunta fatan ay shaaban qawiyan xaadiqan kaamilan mustajmican likhisaali lkamaal haddii aad tahay wiil dhallin yaroo hawlahaasoo dhani ay ku kulmeen war baashaasi iska ilaali waa xaaraane ka dheeraba oo iska ilaali khamradana waxaa khamro loogu magacaabay yidhahdeen waa litakmiirihaa caqla alinsaan waxay beddeshaa ay ka waageerataa ruuxa caqligiisa ayaa waxa ay beddeshaa oy waalaysaa saasaa khamro loogu magacaabay way ka weegaaranaysaa waa dabool oo kale fatan fitya waa lagu jamciyaa fityaanna waa lagu jamciyaa laakiin qawaacidkan ku qaadan doona waa jamculkariyo jamculqilay keliyiin jamculqilahu waa fitya jamculkaruna fityaan buu ku yimaadaa fityaan ayaa waxa weeyaan ku yimaadaa kayfa yascaa buu yihi sidee buu ugu socon man caqala fi junun qofka caqliga le sidaabuu waalli ugu socon fii junuunin tanwiinta ku jirta qawaacidkeenu ku qaadane waa tanwiinulciwad baa la dhahdaa tanwiinulciwad ayaa la dhahdaa fii junuunin ay fii junuunihi weeyaan waalidiisa sidaabuu ugu socon caqliguna waa jawharun nafiisun laa yulcabu bihi waa jawhar qaaliya oo aan mudnayn in lagu ciyaaro oo meel xun loo adeegsado waa shay aan mudnayn wey ah, shay aan mudnayn wey wuxuu yidhi wahjur ka tag alkhamrata khamrada ka tag in kunta haddii ad fatan wiil dhalin yaroo caqligiisu uu dhammaystiran yahay kayfa yascaa waayaaba sideebuu ugu socon man ruux sideebuu ugu socon manka oo caqala caqli yeeshay ay huwa manku fii junuunin ay fii junuuni waalidiisa sideebuu ugu socon isagoo arkaya sideebuu waalidiisa ugu socon waa kii rasuulku lah sala allahu alayh wasalam alkhamru um lkhabaaif alkhamru um lkhabaaif dabaraani baa soo saaray alkhamru um lfawaaxish waakbar kabaa'ir man sharibahaa waqaca calaa ummi wa khaalatihi wa cammati xadiiskii kale dabaraani baasna soo saaray waana saxiix wey wtaqi llaaha fataqwa llaahi ma jaawarat qalba mri'in ilaa wasal wtaqi ka cabso allaaha ilaahay ka cabso fataqwallaahi cabsida allah maa jaawarat lamay olagin qalba mri'in ruux qalbigii lamay olagin ilaa haddii ay la ologto oo ay la xidhiidho wasala waa gaadhaa ay maqsuudahu maqsuudkiisa ayuu gaadha maqsuudkiisa iyo dantiisa ayaa waxa weeyaan u gaadha halkana taqwadii buu kuu sheegaya wuxuu ku leeyahay war ilaahay ateec rasuulkiisana ateec awaamirta qaado nawaahidana ka dheerow taasay ku jirtaa guushaadu adduunye iyo aakhiro labadaba adduunye iyo aakhiro labadaba taashay guushaadu waxa weyan ay ku jirtaa marka kelimatu taqwa waa imtithaalu lma'muuraati waijtinaabu lmanhiyaat ya waa in lala yimaado wixii waxa weeyaan layna faray wixii nawaahid ahaana in laga dheeraado weeyi taqwadu lafdigeegu haba yaraadee waa kelmad aada iyo aad macnaheegu ugu ballaadhan yahay shaamilatun likhayri daarayn labada daarood khayrkoodana waa ay shamlisay cali bn abi aalib wuxuu ku tacriifiyey oo u yidhi alkhawfu min aljaliili walcamalu bitanziili walqanaacatu bilqaliili walisticdaadu liyowmi araxiil hada huwa tacriif caliy bn abi aalib waa in alla laga cabsado allaha weynaa boqorka in laga cabsado wey walcamalu bitanziil waxyiga laynoo soo dejiyena in lagu dhaqmo oo lagu camal falo wlqanaacatu bilqaliil waxa yare ilaahay uu kuu dhiibayna inaad ku qanacdid walisticdaadu liywmi araxiil maalinta safarka la yahay ee geediga la yahay ee la wada rixlaysan doone la dhaadhici doonana in loo isticdaado oo loo diyaargaroobo cumar ibni cabdicasiisna wuxuu yidhi tarku maa xarama allah wuxuu ilaahay kaa xaaraantinimeeyood ka tagtid weeyi wadaau ma ftarad allahu ilaahay wuxuu kugu faral yeelanaya inaad la timaadid famaa razaqa allahu bacda dalika fahuwa khayrun ilaa khayr wey wixii intaa kadib ilaahay uu kugu arsaaqo mar haddii aad xaaraantii ka dheeraatay waajibaadkii oo dhanna aad la timiday ood gudatay waa khayr khayr saaran wey khayr khayr saaran culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen taqwo waxaa la ydhaahdaa meeshii ilaahay uu kuu diiday in lagugu arko inaan lagugu arag meeshii ilaahay waxa weeyaan oo ku faray in lagugu arkana in lagaa helo kadibna culimmada qaarku halkaa waxay ka sii hoos fahmeen oo ay yidhaahdeen mar haddii ay sidaa tahay hadii aad doontid inaad ilaahay caasidid dee facsihi xayu laa yaraak ilaahay waxaad ku caasidaa meel ilahay aanu ku arkayn wakhruj min daarihi ilaahay daartiisa uga baxay isagaa iskale adduunyada ilahay baa layle wa ina lanaa laakhira wlula soo ma wa kul risqan hayra risqi arsaaqdiisa arsaaq aan ahayna dee cun hagee tegi marka ma jirto soo ma marka awaamirta la imo nawaahidana ka dheerow macnaheedii ku ururay fawaa'ideedna dee taqo waynu garanayna iyo amarada iyo wax laga dheefo wataqi ka cabso allaha ilaahay ka cabso ah, waa ficil amar fa taqwallaahi cabsida allah maa jaawarat lamay xidhiidhin ey hiya taqwadu qalba mri'in ruux qalbigii lamay ologin oo lamay xidhiidhin almujaawara waa almulaazama bimacnaa may laazimin weeyi ilaa haddii ay laazimto oo ruux qalbigii ay la xidhiidho alla ka cabsigu wasala waa gaadhaa ay huwa ruuxu mafcuulkeygi waa go-ane alkhayraati ba iska dhe khayraadku gaadha ama maqsuudahu maqsuudkiisa ayaa u gaadha id ilmar'u lam yalbas hiyaaban min atuqaa taqallaba curyaanan wain kaana kaasiya وkhayr لباaس المrء طاacة رabih وlaa khayra في man kana لlahi cاaصya abulcataahiya ruuxu haddii aanu xidhan dharka alla kacabsiga haddii aanu goosan isagoo qaawan buu dadka dhex socda walow haba isku haysto inuu xidhan yahay mxuu halkuu ka fahmay walibaasu taqwى dalika khayr wakhayru libaasi اlmar'i طaacatu rabbihi ruuxu hu u goostana waxa ugu wanaagsan inuu allah subxaanahu watacaala u aطeeco walaa khayra fi man kana lilahi caasiya cidda ilaahay Ah, abu darda waxa laga soo naqliya inuu yidhi yuriidu lmar'u an yucطaa munaahu waya'ba allaahu ila ma araada yaquulu lmar'u faa'idatii wa taqwa allahi afdalu ma stafaada ruuxu waxa uu doonayaa in la siiyo waxa uu raba ee uu allahna waa diiday ilaa waxa uu doono mooyaane ruuxu waxa uu leeyahay xoolahaygii hantidaydii wixii aan kasbaday wixii aan u dhididay wixii aan ku rafaaday wataqwa allaahi afdalu ma stafaada alla ka cabsigu waa wax la faa'iidaysto oo la kasbado waxa ugu wanaagsan laysa man yaqdacu turqan baطla inamaa man yataqi llaha albaطl laysa ma aha man ruux ma aha manka oo yaqdacu goynaya ay huwa manku turqan ay turuqan jidadka iyo wadooyinka ruuxa goynaya baطla geesi ma aha inama albaطlu geesigu man ruux weeyi manka oo yataqi ka cabsan ay huwa manku allaha ilaahay ka cabsan wuu sii wadaano wuxuu ku leeyahay batuulada iyo geesinimadu ma aha biqadci turuq in dariiqyada la gooyo oo dadka loo diido muruurka iyo maritaanka la marayo taasi geesinimo ma aha ah, halyeynimo iyo geesinimo halkaasi ha ka dayin intaad xoog isbidid intaad waddada fadhiisatid aad tidhahdid qaaticu tariiq ma noqonaya taasi sheekh geesinimo maaha buy geesinimadu waa inaad ilaahay ka cabsatid ood awaamirtiina la timaadid nawaahid inaad ka dheeraatid layse khabarkeegii waa batalanta weeyaan iska ilaaliya markaa turqan taad waa ariiq baad turqan ku jamciyey marka ariiqna waxaa lagu jemciya waa bidami ra waa uruq wainamaa aljaca naadima ilaa taskiiniha lwasnu waxaa naadimka u dhibgeliyey in uu reebo oo turqan uu yidhaahdo waa wasanka wasanka sheekajabayade sidaa aawadeed buu turuqan u odhan waaye turqan raadii uu iska reebay laysa ma aha man ruux ma aha manka oo yaqdacu goynaya ay huwa manku turan ay turuqan jidadka goynaya batalan geesi ma aha waa khabarkii layse inama albalu ha inama ina hadee maa lala xidhiidhiyo qawaacidka maxaynu ku qaadanay ma fi luqa alcarabiya waa imisa toban macaaniya ma cashrun idaa rumtacadaha faxaasil calaa beytin shahiidin taqarara satafhamu sharط alwasli faacjab linukrihim bikafin wanafyin ziida darfan wamastara wayuczaa ila alasmaa'i min daka shadraha waakhira shadrayha xuruufan kamaa tara waa ma adika afadahay sooma marka camalkii way ka xidhaysaa waxaa ka dambeeya mubtad maad ka dhiganaysaa sheekh inama albaطlu geesigu waxa uunuu yahay way xasirinaysaa soo ma aratid man ey ayladii ka yataqi ka cabsada ay huwa manku allaha ilaahay ka ka cabsada un baa geesiya geesinimadii iyo batuladii halkee lagu xasriyey ele inaad qawaacidka loo baahan yahy geesinimada waxa lagu xasriyey maxay waa qofka taqiga ee ilaahay ka cabsada kaas baa geesiya ee ma aha geesinimadu yoy kula gelin buu leeyahay naadimku inad jidgooyo